بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات تضباطا إيا السقال إلى آيات السقاشا إيا الله سورة آل عمران أهل كتابك آيات دي إنه قدام بيسي qayb waxaa ka mid a ah ahlu kitaabka kitaabka leexin oo sida iyagu doonaan u fasiri kitaab qoraal intay soo diyaariyaan bay leeyihiin waa kitaabkii ilaahay kitaabkii ilaahayna maaha marka kuwaasi way lunsan yihiin allah aayaddan waxaa la yidhi maa kaana uma sugna libasharin qof basharaho bani aadama ah, an yu'tiyahu llahu in alla siiyo alkitaaba kitaab waxyi ah iyo walxukma cilmi ama xukun caadi ah nubuwata nabinimo uma yaquula u yidhaahdo linaasi dadka ku yidhaahdo kunuu ahaada cibaadan adooma li aniga ahaado icaabuda min duunillahi ila ayrki walaakin yaquulu wuxuu dhihi kunuu ahaada rabbaaniyiina culimo ahaada culimo <clears throat> culimo ahaada bisababi maa shay sababti culimo u ahaada iyo xukamo kuntum aatiin tucallimuuna kuwa bartay alkitaaba wabimaa kuntum waxaa tihiin tadrusuuna kuwa aqriyay ficilkaa tucallimuuna ah asal ahaan waa mucadde waa min callama wuu baray wey marka hadda lama hayo mafcuul lama hayo loo tallaabiyo marka faacilkuu ku egyahay mafcuul labaadoo loo tallaabiyo lama hayo midda kale qiraaa waxay sheegaysaa taclamuuna qiraa'adaasu hal mafcuulo qaadanaysa ayaddan waxay ahayd qoladii yahuudda ahayd iyo waftigii reer najraan oo nabiga la joogu nabigu yidhi qoladii yahuudda ahayd buu u yeedhay iyo qoladii kale war islaama buu yidhi waad ficnaanaysaane yahuudkii wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa inaan ku caabudno sida nasaara ciise u caabudaan nasaarana waxay yidhaahdeen kuwii reer jiraan nin ra la yidhaah waxaad naga rabtaa horta ma waxaa same inaan ku caabudnaad rabtaa marka waxaa loogu jawaabay qof bani aadamahoo ilaahay khayr siiyey inuu dadkii caabudayaaba maaha waxa wey waa inuu yidhaahdo culimo noqdo culimo rabbaaniyiin dad rabbi loo nisbeeyo culimo xukama xulamaa xilmi badan oo dulqaad badan waa dad rabbaaniyiin oo culimo ah buu ku dhihi addoommo alla noqda rabbani noqda marka waxaad culimo ku noqotaan oo dadka u anfacdaan barashada aada barateen kitaabka iyo aqrinta aada aqrinaysaan oo daraasaynaysaan waxbaa taqaanaane dadka u gudbiyo oo bara marka ficilkaa tucalimuna waxaynu nidhi asalahaan waa ficil mucadab laba mafcuul buu qaataa mafcuulkii hore lama hayo markaa waxaa halkaa mafcuul keliyaan ku daynaynaa maa kaana uma sugna libasharin qof bani aadama ah. an yu'tiyahu llaahu in alla siiyo alkitaaba kitaab waxyi ah iyo walxukma aqoon fiqhi wanubuwata nabinimo uma yaquula uu ku yidhaahdo linaasi dadka kunuu ahaada cibaadan addooma lee aniga ii ahaada min duun illaahi alla kayrki intaad alle iska daysaan ani icabudo qof addoonaho loo waxyooday sidaa maba dhahayaba walaakin yaquulu wuxuu dhihi yaquuludan waa lagu soo diray waa taqdiiraadka qur-aanka oo meeshaa laga fahmay walaakin yaquulu wuxuu dhihi kunuu ahaada rabbaaniyiina dadka waxbarta bisababi maa shay sababtu culimo u ahaada kuntum aatiyin tucallimuuna alkitaaba kitaabka kuwa bartay wa bimaa kuntum ahaanshaha aada tihiin darteed culimo u ahaada tadrusuuna aada aqriyeysaan marka qof bani aadamii icaabuda inuu yidhaahdo suuragal maa qoladiina sidii bay ku qanceen marka yahuuddu tiri ma sida nasaara ciise oo caabudnaad leedahay icaabuda nasaaradiina yidhi warma sidaasaad u jeedaa idin amri maayo meeshii hore haddii lagu cadfo wey an yaquula inuu yidhaahdo uma yaquula uu yidhaahdo linaasi kunuu cibaadan lii walaa yamurakum idin amri maayo an tatakiduu inaad yeelataan almalaaikata malaaigta iyo wanabiyiina ambiyada arbaaba rabbiyaala ka yeelataan an yamurukum wuxuu idin amri rasuulku bilkufri gaalnimo bacda id antum intaad ahaydeen kadib muslimuuna mar malaaigta xataa ilaah ka dhigta laydin male way iyo ambiyadii rabbi ka dhigta way markay soo degtay axbaarahum warubanahum arbaaba min duun itakaduu axbaarahum warubanahum arbaaba min duuni illaah cadi binu xaatim ninkii reer bani tai aabihii deeqsiga ahaa yaai oo nasaari buu ahaa nasraaru ahaa yaa rasuulallahi ma caabudi jirin buuna waxay xalaaleeyaan so kumaydaan raaci jirin ha waxay xaarameeyeen ha tilka cibaadatun buninab marka cibaadadu la sheegaye laleeyahay bani aadam yaa la caabuday waa ilaah inaad tiraa ma wax alla leeyahay waa inaad utiirso bas wax alla leeyahay waa inaad aynu ku celcelinay ducada waa mukul cibaadaad buu nabigu yidhi baryada ducaau masala iyo ducaau cibaada qur ku jirta ducaau masala waa ducaada baryada ah. allah keliya iska leh waxa alla unbaa keliya la baryayaa walaa yamurakum idin amri maayo adoonkaasi an tatakiduu inaad ka yeelataan almalaaikata malaaigta iyo wnabiyiina nabiyaasha arbaaba rabiyaalo an yamurukum wuxuu idin amri adoonku nabiga ahi bilkufri gaalnimo miyuu idin amri bacda id antum intaad ahaateen kadib muslimuuna muslimuun suuragal maaha idinkoo muslimuun inuu gaalnimo ubaxay aniga iyo caabuda yidhaah ama malaigta caabudayaa suuragal maaha waid akhad allaahu waad kor bal hadda sheeg id wakti akhad allaahu alla uu qaaday mihaaqa nabiyiina ambiyada ballantoodii xoogga lahayd oo muxuu ballanta kaga qaaday lamaa aataytukum ldii maadaas waa aladi lamaa alladii kii aataytukum aan idin siiyey oo min kitaabin kitaab ah wa xikmatin nabinimo iyo cilmi naafica uma uu idin yimaado rasuulu rasuul musadiqu rumeeya limaa macakum waxaan idinku ataysataan oo diinta ah ood ku dhaqantaan latu'minunna inaad rumaynaysaan buu ballan kaga qaaday bihi rasuulkaa yimaada walatansurunnahu aada u gargaaraysaan nabi kasta oo ambiyada ka mid a ah, waxaa ballan lagaga qaadi jiray haddii nabi adoo joogo haddii nabi yimaado inaad rumayn ood wax la qaban aada u gargaarina nabi walibana waa sidaa inuu ummadiisa kula ballamo nabiga soo baxay ilaa nabiyullaahi maxamed laga soo gaadhay ilaahina maxamed dardaarankaasa jira nabi walooba nabiga kaa dambeeya markuu ku soo gaadho rumee oo u gargaar ummadaadana sidaa u dardaaran markaad adu ka tegaysa wey waxa wey waase ballantaasaa laga qaaday in nabi waliba nabiga kala rumeeyo ballantaasaa laga qaaday dabcan wayna oofiyeen wadkur sheeg id wakti akhada allaahu alla qaaday miisaaqa nabiyiina ambiyada ballantoodii xoogga lahayd lamaa aataytukum waxaan idin siiyo oo min kitaabin kitaaba ah. wa xikmatin cilmi naafic iyo nabinimo ah uma jaa'akum uu idin yimaado rasuulu rasuul musadiqun rumaynaya bimaa macakum waxaan micin aho diintan aad haysataana ilan diinuhu waa isrumayne latuminuna wakaa ballanta wax laga qaaday latuminuna inaad rumaynaysaan rasuulkaa latuminuna bihi rasuulkaa inaad rumaynaysaan walatansurunahu aada u gargaaraysaan ummaddiisan ummadiinana aad kula balamaysaan qaala alla wuxuu hi aqrartu ma qirteen ma qaadateen macnaha haye ma tidhaadeen ma qaadateen ma qirteen wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum sidaa isri ballantayda maku qaadeen nabi walba markuu yimaado inaad rumaynaysaan oo u gargaaraysaan ma qirteen oo ma ogolaateen oo sidaa ballantii ma ku qaadeen qaala allah baa sidaa ku yidhi nabi walba markii ambeyada balanta laga qaado nabi walba alla wuxuu ku dhahay akrartu ma qirteen oo ma ogolaateen waakhadtum ma ku qaateen calaa daalikum sidaa ballantaa isrii ballantaydii qaaluu waxay yidhaahdeen akrarnaa qiray oo qaadanay nabi waliba saasuu ku jawaabay akrarnaa bay idhahen qiray qaala alla wuxuu ihi fashhaduu caddeeya oo ogaada oo qira wa ana aniguna macakum maciina haddaan allaa yidhi mina shaahidiina kuwa caddayn baan ka mid ah sidaa aada qirteen yaan idinka markhaati kacay wey inaad qirteen baan idiin qoriya idinka markhaati kaca wey qaala wuxuu ihi qira wa ana aniguna macakum micina min ashaahidiina kuwa qiri baan ahayo waan idiin qiri inaad ogolaateen faman tawallaa qofkii jeedsada bacda daalika intaa kadib fa ulaaika kuwaasi hum ulfaasiquuna faasiquun weeye ka baxay diintii islaamka iyo daacadii allah ka baxay wey waxa sida la leeyahay ambiyadu sida ahayd bay u qaateen waa ummadooda ummadoodan ilan waa la amray markii ambiyada la amray ummadoodan waa la amray waxaa la yidhi madina sidaa kula balama ummad lala ballamay markay nabiga soo baxay diidaan sida yahuudi iyo nasaaro oo kale ay nabiyllaahi maxamed u diideen waa faasiqiin khaarijuuna can daacati illah bay ka baxeen faman tawallaa qofkii jeedsada bacda daalika intaa kadib oo xaqii qaadan waaya oo nabigii yimid rumayn waaya fa ulaaika kuwaas humulfaasiquuna kuwa daacada alla ka baxay wey afa hayra diin ma diintii ilaahay keyrkii yayabuuna dalbayaan walahu alle aslama waxaa u hogaansamay man fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo walardi ardada waxa ku sugan awcan si khiyaara iyo wakarhan si qasaba welihi xaggiisaana yurjicuuna loo celinaya maxkamadda lasoo taagi qasab bay ugu hogaansameen waa maxay macnaheedu gaaladu qasab bay ugu hogaansameen maxaa yeelay falkan uu alla ku samayna tasarufkan uu alla ku samaynayo jiraday jiranayaan dhimashaday dhimanayaan waxay cunayaan waxa kama leexan karaan waxa alla u xukumay kama leexan karaan qasab ku hogaansameen wey caqiid ahaan uma hogaansamin qasab ku hogaansameen wey gaalada lafteeda hawayaanku wuu hogaansamayo wakaasoo noloshii loogu talagalay yay ku talagashan yihiin oyna ka leexanayn afa kayra diin ma ilaahay diintiisa kayrkeed iyo yabquuna dalbayaan waxay raadina diinta alla diinaan ahayn diinta alla waa maxay ina adiina cinda allahi islaam diin meel kale ka timid ha qaadane walahu alle waalama waxaa u hogaansamay man fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo walardi ardada waxa kusugan dawcan si khiyaara iyo wakarhan si qasaba sida gaaladoo kale ilaana weli u hogaansan wixii alla ku xukumay bay marayaan waileyhi xaggiisaa yurjacuuna lidiin maxkamadii baa laidinsoo taagayaa allah subxaana wa tacaala qul waxaa tidhabaa l nabiyullaahi maxamedow aamanaan rumaynay bilaahi allaan rumaynay wamaa shayna waan rumaynay unzila la dejiye calaynaa dushayada oo furqaan ah qur kariimka ah wamaa shayna rumaynay unzila lagu dejiyey calaa ibraahiima oo suxuftiisii kamid tahay wa ismaaciil lagu dejiyey wa isxaaq wa yacquuba yacquub lagu dejiye ina isxaaqa iyo walasbaadi qabaaishkii reer bani israaiil ambiyadii ka dhalanaysay wey alasbaad waa jamcu sibdin sida carabtu qabiilatun u isticmaasho iyo yahuuduna sibdun u isticmaalaan walasbaadi qabaailkii reer banu israiil ambiyadii ka dhalanaysay wamaa uutiya iyo wixii la siiyey baa rumayna muuse muuse oo tawraad ahaa iyo wa ciisa ciise iyo wanabiyuuna ambiyadii min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin axad oo minhum iyaa kamida gooni u saari mayno isku sibaan u rumaynayna wanaxnu anagana lahu alle muslimuuna waan u hogaansanah nabiylahi maxamed waxaa lagu hanuuniyo la yidhi weeye markii diintii reer banu israiil diinaha nabigu wuxuu leeyahay hadday idin sheegaan reer banu israil wax idiin sheegaan hana beeninina hana rumaynina haddaad beenisaan waxaa suuragala ah, xaq inaad beeniseen haddaad rumaysaana waxaa suuragala ah, been inaad rumayseen waa rumayn anaga wanu lagu soo dejiy w ambiyada lagu soo dejiyey waan rumayna bs intaa keliya ku daayo wixii dee inuu run yahay la garanayo oo qur-aankeenu sheegay sidii sidiisaa loo qaadan qul waxaa tiraa aamanaa waxaan rumaynay bilaahi allaan rumaynay wamaa shayna waan rumaynay unzila calaynaa na lagu soo dejiyo annaga waa qur-aanka kariimka ah wamaa shay unzila lagu dejiyey calaa ibraahiima suxuftiisii wa ismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaadi qabaailkii reer bani israiil ambiyadoodii qur-aanka haddaad u fiirsato inta badan ismaaciil iyo isxaaq markii la isku sheego ismaaciil baa xagga hore la mariyaa inta un hadda aan xusuusnahay ismaaciil baa xagga hore la mariyaa saddex iyo toban sanuu ka weynaa wamaa shayna waanu rumaynay uutiye la siiyey muusa muuse oo tawreeda wa ciisaa ciise la siiyey oo injiila wanabiyuuna ambiyadii kulligood la siiyey wixii qur-aanka inoo sheegay iyo wuxuuna inoo sheeginba min rabbihim rabbigood xaggiisa laga siiyey laa nufariqu gooni u sooci mayno bayna axadin axad oo min wiya ka mid ah. aanu beenini ma jiro wanaxnu anaguna lahu alle muslimin waa hogaansamayna ambiyadu waxaa lagu sheegaa boqol iyo afar iyo labaatan kun riwaayo saa baa jirta rusushu waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban intii culimadii daaluud la socotay oo kale iyo asxaabu beder oo kale wax caraba waxaa ku jira inta la inoo sheegay huud bin cabdilaahi iyo saalix nabiyullaahi saalix iyo shuaib iyo nabiyullaahi maxamed wax caraba inta laynoo sheegay intaasaa ku jira nabi yamanahan ka baxay waa la sheegay axaadiistu sheegto isna eh, magaca leh baa jira allah wuxuu leeyahay sidaa inaad ku libsaa inaynu ku dhaqanaan laynaga rabaa waman yabtaqi qofkii dalba ayr slaami islaamka keyrkii diinan diin ahaan u dalba falan yuqbala laga aqbali maayo minhu xaggiisa wuu qofkaasina filaakhirati aakhiro min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu kamid yahay ayaddu waxay tilmaamaysa nin la yidhaha xaaris bin suwayd oo julaas bin suwayd walaalo ahaayeen oo ansaar ahaa yaa murtad noqday labiyo toban nin buu la goostay makay tageen markaasay aayadanu timid war diin kaley raadsanayaan markay ka war heleen yuu ninkii fariin soo faro wuxuu yidhi walaalkii buu yidhi walaal waan tawbo keeniye bal nabiga iigu sheegay inaan tawbo leeahay wuu yimid ninkii xasuna islaamhu islaamnimadiisi way fiicnaatay wy laakiin qof intuu xaqa arkay haddana ka baxay waswaas buu qabaayo waa ayadda inagu soo socoto siduu muslim u noqday way adag tahay mar hadduu xaqa ka baxo qofka jaahilka ah oo waxba xaqa ogeyn jahligiisa muranka maaha jahli basiid la yidhaha waa jahli keliya waa la daweyn karaa laakiin qofka jahligiisu murakab yahay oo inuu waxyaqaano ismoodi haddanaan waxba aqoonin qof xaqii intuu fahmay oo raacay haddana ka baxay waswaas buu qabaa qofkaasi ma fiicna waman yabtaqi qofkii dalba kayra alislaami islaamka kayrkii diinan diin ahaan u dalba falan yuqbala laga aqbali maayo minhu xaggiisa wahuwa isaguna filaakhirati aakhiro min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu kamid yahay aada waxaan marmarka qaarkood u fikiraa dad culimo ah oo inagaba inala jooga oo waagii hore fiicnaa oo shiicanimada qaatay talo maxay shiicada ku aamin shiica wax la qaata ma leh wax aad rumaysan karto oo naftu rumaysan kartahay maba jiraba marka maxay shiicada talo ku maageen baan isili kayfa kayfa sidee buu yahdilaahu alla u hanuunin qowman qowm gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda kadib washahiduu qiray ana rasuula rasuulku xaqun xaq inuu yahay wajaaahum rasuulkuna uu la yimid albayinaatu xujooyin cadcad sidaa qirsan wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiina oo aalimiina waa qolada iyagoo xaqa arkay ka baxay wey marka ayadan waxay u muuqataa qofku mar hadduu xaqa ka baxo inaan tawbo uuna lahayn inuuna tawbo lahayn toobo wuu leeyaho ilaahay wuu hanuunine laakiin qof intuu islaamka arkay ka baxay oo gaaloobay way adag tahay si uu usoo qaato marka allah subxaana wa tacala de uu hanuunin karaa isagu laakiin waa masalo adag wey qof intuu xaqii arkay ka baxay siduu u hanuuno way adag tahay wy marka tawba wuu leeyahay qofkii soo noqday tawba wuu leeyahay barigii maka la qabsaday nin jira cabdullaahi binu abisarxi la yidhaah oo nabiga ka qori jiray سورة المؤمنون خلق مضغة ثم علقة ثم أحسن الخالقين بوي مركاسو النبي وابا سيدا يدي مركاسو ديانبا والي وحيودي بود وشكا تغي عثمان بن عفان بين ميل قرابة كان الناس يوحبين نوغا markuu nabigu ka qabsaday iyo kacbadii qabsaday oo magan galay nabiguna wuxuu amar ku bixiyey in la dila ninkaa hadii la arko aduu ninkii la iska aqbal markii dambe nin fiican buu noqday kayfa sidee buu yahay dillaah alla u hanuunin way adag tahay macnaha weeye alla xaggiisa kaba adka laakin caada ahaan qof xaqa arkay oo ka noqday inuu hanuunaa way adag tahay qawman qoom kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda kadib nin iimaankii arko haddana ka noqday washahiduu qiray ana rasuula rasuulku xaqun inuu yahay wajaaahum lbayinaatu xujooyinkiina uu ula yimid oo rasuulka wuxuu ku arkay xujooyinkuu arkay wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiina oo aalimiinta ah laakiin hadday toobo keenaan alla wuu aqbali ulaaika kuwa noocaasa ee diintii ka baxay intay xaqa arkeen kadib jazaaum abaalkoodu ana calayhim dushooda waxaa ah lacnat allah alla lacnadiisa ah walmalaaikati malaaigta lacnadeeda ah wanaasi dadka lacnadiisa ajmaciina dhammaanbu qofka intuu xaqa arkay ka baxay waa malcuun lacnatullaahi baa oo raxmadu alla ka dheeraynay malaaigta iyo dadkuna lacnatullaahi wywey lacnada alla saare way habaarayaan iyagu lacnadi kugu dhacday bay leeyihin allana lacnadiisu waxaa weeye raxmaduu ka dheeraynaya marka sida caadiga ah qof nooloo gaar ahaaneed lama lacnado qof gaaraho wax guud ahaan in la lacnado qof gaar lacnatullah lama yidhaah haddii aan nabigu ogolaanin gaar looma lacnado wey laakiin markii uu guud ahaan waxaa la lacnatullah cala almunaafiqiin lacnatullahi cala alkaafiriin wanka waa la dhihi karaa sida ulaaika kuwa noocaas jazaauhum abaalkoodu ana calayhim dushooda waxaa ah lacnat allah ilaahay raxmad ka dheerayntiisa oo alla lacnadiisu waa raxmad ka dheerayn walmalaaikati malaaigta lacnadooda iyo wanaasi dadka ajmaciin dhamaan iyagu way habaarayaan lacnadii kugu dhacday khaalidiina way ku waari fiihaa lacnada lacnaday ku waari macnaheedu waxaa weeye lacnadaas naartii ka sababowday bay ku waarayaan waxay ku waarayaan waa naartii lacnada ka sababowda wey marka lacnada way ku waari macnaheedu waa sida khaalidiina way ku waari fiihaa lacnada yani naartii bay ku waari laa yukhafafu laga fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu markastoy danto waa la hurin laa yukafafu laga fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu walahum iyagana yundaruuna loo kaadin maayo in yar markii meeshii la tago horaa lagaga tuuri xisaabdee iyagu uma baahna xisaabtoodii waa diyaar waa ruuxu dembigiisii gacanta kula jira wey iyagu xisaabba uma baahnaba in lagu xumeeyo mooyaane oo la yidhaahdo intaasoo dembi baad gasho qiyaamaha dee lagu fashilo mooyaane wax waliba waa diyaar iyaga wax qarsooni ma jiro walahum yundaruuna loo sugi wax yarna waa horaa lagaga tuuray ila aladiina kuwa mooye taabuu tooba keenay bacda daalika intaa kadib waaslaxuu wanaajiyey camalkoodii fa ina allaha alla kafuurun ka u dhaafo weeye raxiimun oo naxariista qofku ma toobo keeno waa inuu camalkiisii islaaxiyo waan toobo keena keliya laga yeeli maayo markuu toobo keeno camalkii dembigii uu lahaa waa inuu ka fuqo camalkii wanaagsanaana sameeyo laakiin waan toobo keena keliya ma laga maqlay marka waaslaxoodu waa sidaa ila aladiina kuwa mooyaane taabuu tooba keenay min bacdi daalika intaa kadib wa aslaxuu camalkooda wanaajiyey fa in allaha alla kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariista ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim iimaankooda dabadii uma sdaaduu ziyaadsaday kufran gaalnimadii kusii adkaystay wey lan tuqbala laga aqbali maayo towbatuhum towbadooda ulaaika kuwaasina hum daaluuna kuwa lunsan wey qofka gaaloobay oo gaalnimadiina kusii adkaystay kusii adkaystay waxaa looga jeedaa ilaa intuu ka dhimanayo yuu gaalnimadii ku raagay isagoo quman oo caadi ah oon qarqaradii gaadhin hadduu tooba keeno ilaa uu ka aqbali alla ka aqbali in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bada iimaanihim iimaankooda kadib uma sdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimadii oo kusii adkaystay lan tuqbala laga aqbali maayo toobadooda qarqarisada markay gaadhaan walaaika kuwaasina hum udaaluuna kulanta wey maa lam yuqarqin nabiylaahi maxamed wuxuu yidhi baabu tawba wuu furan yahay maa lam yuqarqin naftu ruuxa markay qabato laga aqbali maayo hadduu yidha waan tawba keenay marka naftu qabato dee malaaigtii uu arko waa sidii fircoono markuu ku soo dhacay meeshii arka buu yidhi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi alana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiin waa fircoon oo kale w gaalnimada qof ku dhintay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wamaatuu ku dhintay wahum iyaguna kufaarun gaalo ah oo iyu gaalnimo ku dhintay falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim midkood markii qiyaamaha la tago mil-ul ardi dhulka muggi dahaban oo dahaba walow iftataa bihi xataa hadduu isku furtabu maxaa la yidhi qiyaamaha markuu tago yaa la ma iska furan lahayd allah baa ku dhihi haabuu yidhi wax ka dhib yara yaaban ku faroo diiday buu yidhi laa ilaha illa maxamad rasullahi baaba diiday buu yidhi soo taasu kama dhib yara laa ilaha illa maxamad rasullahi baa diiday maanta markaa laga aqbali mahayo waxba in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay wahum iyaguna kufaarun gaalo ah falan yuqbala laga aqbalima min axadihim midkood bilardi dhulka mugii dahaban oo dahaba waliyuftadaa bihi walow iftadaa bihi xataa ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina wax u gargaaraa ma jiro dadka salaad la-aanta ka war qofka salaad ku dhinta anuu hadda munaafiq ka weyn ma garanayo qof laa ilaha illa lahu haddana salaada aan tukanayn waa munaafiq laa ilaha illa lahu wuxuu uleeyahay yaa lagu ka dhab ma haday hadday ka dhabta u daacaysan lahaa marka salaad la-aan hadduu ka dhinta ka war gaalkaa oo kale wey waxba laga aqooni maayo salaadlaanba hadduu ku dhinto haddayna laa ilaaha illa ilahyadiisu hadda ahayn markuu dhimashada in yar ka hor haddayna laa ilaha illada ahayn maalintii uxud yaa nin waxaa u yimid nin baa nabiga u yimid yaa rasuul allah maxaan heli buu yidhi haddaan jihaado jannaad heli buu yidhi alla ilahay intan haddaan dhamaysto waktigbaa igu dheer buu intuu tuuray oo ashahaatay weligii salaad fooda yu horey dagaalkii ka galay shahiid buu noqday kaasna waa ahlujanna waa shahiid weyaan ulaaika kuwaas lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiya wamaa lahum min naasiriina wax u gargaarana male lan tanaalu lbira janno heli maysaan birigaa jannaa lagu tilmaamay lan tanaalu lbira janno iyo hawaab heli maysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa tuxibuuna waxaad jeceshihiin wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min shayin shay ah fa in allaha la bihi caliimun aayaddan markay soo degtay abu alxe anas bin maalik hooyadii baa wuxuuhi yaa rasuulallahi ilaahay maal buu inaga doonayaa haa xoolahayga waxaan ogtahay beertiisa bayruxa beertii bayruxa ahayd oo geedo badan oo timiri ku yaalin beertaydaasaan kuu dhiiban alla derti u horumarsaday meesaa doonta dhig buun waan kaa aqbalay buun laakiin waxaan kugula talin qaraabadaadiisay buun cabdulahi bin rawaxi gabayaaga ahaa iyo ubay binu kacabkii qaariga ahaa iyo kuwaasoo qaraabadiisa ahaa yuu ku wareejiyey marka macnaha waxaa weeye dad badan oo saxaabo ah iyo aayadaasu dhaqdhaqaajisay cumar bin khadaab baan umalay inuu ahaa wuxuu yihi xoolahayga gabadhaasaan u jeclay ruumiyada eh waan xoreeyey marka xoolaha waxaad jeceshahay bixi waxa adiga xun ha bixini wax fiican bixi lan tanaalu bira janno iyo hawaab heli gaari maysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa kii tuxibuuna aada jeceshihiin wamaa tunfiquu waxaad bixisaano min shayin wuxuuna fain allaha alla bihi calim wuu ogyaha idinka aqbal ale subxaana